بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay ghaswatu badrin alkubraa waxaanu soo aragnay cadadka dadka muslimiinta ah oo beder u soo baxay inay aysan ka badnayn saddex boqol iyo toddobiyo toban muslimiintu ayan ka badnayn hubka ay siteenna waanu soo sheegnay fardihii ay ku dagaalamayeen laba faras oo keliya bay wateen awrta ay wateenna waxay ahayd toddobaatan oo laba labo qof ama saddex saddex qof ay ku kalkamayeen gaadiid ahaan baynamaa mushrikiintu markay soo baxeen cadadkoodu uu ku laablaabmayey saddex jeer oo kun cadadkoodu uu ahaa uma hubka iyo waxa ay wateen gaadiidka fardaha oo ay wateen boqol faras bay ku soo baxeen quraysh ayay wateen dirciga ama cabuur bereedka lagu dagaalamo ilaa lix boqol oo dirci bay wateen oy ku dagaalgelayeen awrtana lamaba xisaabin karin ay wateen aada bay u tiro badnayd marka laba ciidanoo isku dhigmaahi ma aynan ahayn waxaan kaloo soo sheegnay nebiga iyo asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam inaynan dagaal ciidan intaa la eg inay kaga hortagaan ayaan kusoo talogelin bal maqsadkooda madiine ay usoo uga soo baxeen uu ahaa awrtaas tijaarada wado oo abu sufyaan ou shaam kala imaanayo keliya inay maaragtay qabsadaan oy kala wareegaan laakiin allah subxaanahu wa tacaala liyaqdiya allahu amran kana mafcuula arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala horay u xukumay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala inuu fuliyo ayaa maarata rabbi uu horay u qadaray oo ahaa labadaa ciidan inay isku yimaadaan waxaa noo dambeeyey darsigeennii aan ku soo aragnay markii labadii ciidan ay iska hor yimaadeen nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay bariyey subxaanahu watacaala oo hadalladiisa ay ka mid ahayd allaahuma in tahlik hadihi alcisaabata alyawma laa tucbadu abada allahuma in shi'ta lam tucbad bacda alyawmi abada yacni daa'ifadaa yartahay inuu ilaahay u gargaaro maxaa yeelay dadka ahlu tawxiidka ah waa iyaga weyn haddii ardada laga tirtiro shirkigii iyo ahalkiisi unbaa ku soo harayo wax ilaahay caabudayana ma jirayaan abujahlna sidoo kaleeta inuu isaguna ilaahay uu baryey ou rabbi ku baryey allahayow qofkii annaga iyo maxamed iyo asxaabtiisa raximka goyn badan waxaan la aqoonina la yimid ilaahayow halaag allahayow kii aad jeceshahay ood ka raadi tahayna allahayow u gargaar inuu yidhi oo rabbi subxaana wa tacaalana ducadaas u aqbalay oo muslimiintii nabiyullaahi moxamedna oo uu hogaaminayay ilaahay uu nasriga iyo guusha siiyey abujahal iyo dadkiisina ilaahay uu ku halaagay halkaasi weeyaan almubaarazatu waalqitaalu darsigeenna marka halkaasuu ka bilaabani yacni dagaalka bilaabashadiisii iyo iska hor imaadkii labada ciidan haddana mubaarasa la sameeyo lasu soo baxay ayaa meeshaan ka gelaynaa mubaarasada waxaa la yidhaahdaa labada ciidan maadaama ay kala safan yihiin qolaba meel ay joogto baa ciidanka waxaa ka soo baxaya qolo markay soo baxaan ayaa nin baa soo bixi ama laba ama saddex ama wax lamid a ah. waxay leeyihiin dad nala dagaalamo noo soo baxabaa rag aan doonaynaa sidaasaa marka sufuufta kalena rag uga soo baxaan iyadoo aanan la isdhex gelin waxna la isku tuurtuurin baa la isku fiirsanayaa dadkaa dagaalamayo oo yacni labada ciidan dhexdooda ku dagaalamayo mubaarasada marka waa taa wey iska imaadka oo laba laba iyo hal hal la soo baxo iyo wixii la mid ah weeyaan qitaalkuna waa dagaalka marka dambe la isdhex galo ayaa laga hadli doonaa arrimahaasu marka cunwaankan u caqiiday musanifka weeyaan qaala musanifu raximah llahu musanifku wuxuu leeyahay allah naxariistee uma taqadama alaaatu min khiirati fursaani lmushrikiina uma taqadama waxaa soo hormaray oo jeeshkii kasoo ka soo baxay waa jeeshka mushrikiinta wey gaaladii alaaatun saddex nin oo min khiirati fursaani lmushrikiina mushrikiinta kuwooda doorka ah dagaalyahamada ahna yacni maaragtay oo faraskana ku dagaalama yaqaano kuwoodii ugu doorka ahaa ayaa soo baxay saddex ka midii saddexdaas baa sufuuftii gaalada ka soo dhex baxday saddexdooda waa kuween cutbatu waa kan koobaad wey wa shaybatu waa kan labaad weeye labadaasoo ibnaa rabiica rabiica ninka la yidhaahda labadiisii wiil ahaa waa laba nin isla dhalatay wey cutba iyo shayba qurayshda qowdeedii weynaana ka mid ah weyaan iyo midka saddexaad walwaliid ibnu cutbata cutbahan wiil ou dhalayoo waliid la yidhaahdo marka waxa weeye wiil iyo aabbihii iyo adeerkii ayaa soo baxay oo mushrikiintii ka soo baxay wa wabaarazu lmuslimiina muslimiintiibay ka hor yimaadeenoo yidhaahdeen hana loo soo baxo dad maaragtay annaga faceena ahi ama noo dhigmaahi ha soo baxaan taasay codsadeen marka muslimiintiiba usoo baxeen in dad loo soo saaro dartied markii ay saddexdaa soo baxeen fakharaja alaaatun min shabaabi alansaari fakharaja waxaa soo baxay alaaatun saddex oo min shabaabi alansaar ansaar dhalinyaradeedii ka mid ah ree madiina saddex wiil oo dhallinyaradoodii ka mid ah baa saddexdii nin u soo baxday mushrikiinta ahaa marka mushrikiintii odayaashoodii markay saddex wiil arkeen way yaraysteen fa qaala almushrikuuna waa cutbe iyo shayba iyo iyo wiilkoodii ayaa wuxu waxay yidhaahdeen nuriidu bani cammina idinka idin dooni mayno ilmo adeerteenni baanu rabnaa bay yidhaahdeen aanu doonaynaa raggii reema ka ahaa oon isnaqiinay oo ilma adeerteenada ilma adeerta aan ahayn ha noo soo baxaan wiilashiina aan idin dooni mayna wey markaasaa fakharaja wiilasha way laabteen fakharaja waxaa soo baxay cubaydata bnu lxaarii cubaydat bnu alxaaris bni cabdilmualib waa nabigiina adeerkii wey iyo xamza xamzat bni cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah iyo caliyun caliy bnu abi aalibin oo nebigeena adeerkii ah saddexdaasba oo reer maka ihi oo qurayshtii ah ayaa u soo baxay markay saddexdoodu soo baxeen laba labaa la iskugu jeestay ila saddexi saddex iyo saddex wey laba iyo labaa loo diray waxaa dagaalamay yacni saddexdoodaasi xamse iyo shayba way is-aadeen oo way dagaalameen cali iyo waliidna way dagaalameen yacni cubayda iyo cutbana way dagaalameen laba labaa la iskugu jeestay markaasuu shiikhu wuxuu leeyahay faqatala xamzatu xamzo wuxuu dilay shayba ninkii la dagaalamayay shaybata bnu rabiica ayuu dilay wa qatala caliyun calina wuxuu dilay alwaliid waliid ibnu cutba oo wiilkii shaybo cutbo ou dhalay ayuu dilay meeshaa labadii muslimiinta ah baa guushii heshay labadii mushrikiinta ahaa waa la dilay wakhtalafat waxaa isweydaarsatay darbataani laba yacni maaragtay darbo oo seef la isku dhufta ihi ayaa waxaa isweydaarsaday bayna bayna cubaydata wa cutba cutbe iyo cubaydo oo dagaalamayana labadiiba labadooda midba midka kale ayuu maaragtay dhaawac u geystay u dhaawacay weeyaan marka labadooda midba midka kale ayay isweydaarsadeen cubayda oo cubaydata bnulxaaris oo muslimiintii ka socdana dhaawac weyn baa gaaray cutbana dhaawac weyn baa gaaray labadoodii wey wa adkhana kullu waaxidin minhum alaakhar wa adkhana wuu jilciyey yacni baalaga fii qatlihi wey dilkiisuu ku xeel dheeraaday kullun mid kasta kullu waaxidin mid kasta kulligii oo minhumaa labadooda ka mida cutbe iyo iyo cubayda alaakhara kan kale ayuu daawiciisii uu aada u jilciyey weeyaan yacni labada darbay isdhaafsadeen waxa weeye waa midba midka kale ayuu dhaawac halis ah gaarsiiyey weeyaan markii cali iyo xamza labadii ay la dagaalamayeen soo dileen cutbana iyo maaragtay cubaydana ay isdhaawaceen uma kara caliyun waxamzatu calaa cutbata faqatalaahu uma kara waxaa rogaal celiyey caliyun cali iyo waxamzatu xamza ayaa labadoodii markay soo dileen ayay waxay ku rogaal celiyeen ay ku soo laabteen calaa cutbata cutbata bnu rabiica ayay u soo noqdeen oo ku soo rogaal celiyeen markaasi faqatalaahu labadooda cutba meesha ku dileen maxaa soo haray marka ubayd cubaydata bnulxaaris oo dhaawaca iyo xamse iyo cali caliyan waxba gaarin iyo mushrikiintii saddexda oo dhimatay saddexdii soo baxday ee quraysh odayaasheedii ahaa oo dhintay weeyaan waxtamalaahu waxtamalaa waxtamalaa waxay qaadeen waa cali iyo xamza weeye cubaydata cubaydata bn alxaaris oo dhaawaca ayay soo qaateen markay ninkii dileen bay isagana goobtii ka soo qaadeen waqad quطicat rijluhu iyadoo cubaydat bn alxaaris lugtiisii la gooyey oo maaragtay cutba markuu la dagaalamayay lugta uu seefta ku jaray markay dagaalamayeen intuusan dhiban ka hor uu lugtii jaray iyadoo lugtiisii la gooyey ayay soo qaadeen oo dhaawaca hugayan famaata markaasuu wuxuu dhintay wuu dhintay cubaydata bn alxaaris bacda arbacatin aw khamsati ayaamin bacda arbacati aw khamsati ayaamin afar maalmood ama shan maalmood kadib ayuu cubaydata bn alxaaris wuxuu ku dhintay bisafraa meesha safraa la yidhaahdo ayuu ku dhintay weeyaan raajican ila almadiina isaga oo madiine usoo laabanayo yacni dhaawaciisa lasoo qaaday markii ay intuusan soo gaarin madiine uusan soo gaarin meesha safra la yidhaahdo dagaalkii markii dhaawaca uu soo gaaray afar maalmood ama shan maalmood kadib ayuu meeshaasi ku dhintay marka waa meel safraagan waxay yidhaahdaan waa qaryatun bayna jabalayn waa buur magaalo oo tuulo u dhexayso laba buurood oo meel madiiqaho yacni maaragtay laga baxa leh weeyaan irid keliya laho buuro dhinacyada ka xigaan tuuladaas markuu marayo ayaa halkaasi uu ku geeriyooday cubaydat bnu xaaris radia allahu canhu marka meeshaas durbadiiba mushrikiintii mubaarasadii ay soo sameeyeen guuldaraa ka raacday mushrikiintii kalena way safan yihiin markaasuu shiikhu wuxuu yidhi wastaa'a almushrikuuna binatiijati almubaaraza wastaa'a ay ta'allama wa ta'ahara wa way ka xanuunsadeen wey way saamaysay wey wastaa'a waxaa xanuunsaday almushrikuuna kuwii mushrikiinta ahaa baa waxay ka xanuunsadeen binatiijati almubaaraza isku soo bixidaas oo saddex iyo saddex loo dagaalamay natiijadeedii wixii ay ku dambaysay ayay ka xanuunsadeen oo ah in ayaga ciidankoodii laga adkaaday oo la laayay arrintaasay mushrikiinta ka xanuunsadeen wastashaatuu adaba wastashaatuu yani maaragtay way karkareen waxaa loo jeedaa ay iltahabu way kululaadeen wey aad bay u karkareen ghadaban caro darteed bay la karkareen aad bay u caroodeen weeyaan dhibkaas soo gaaray bay aada uga carooda mushrikiintii kale sidaa darteed mubaaraso kale ma aysan dalbin waxna loo soo baxa ma dhihine fahaamuu calaa sufuufi muslimiina biculfin fahajamuu waxay weerareen calaa sufuufi lmuslimiina muslimiinta sufuuftoodii bay bicunfin si maaragtay adag ayay kusoo weerareen hal mar bay hujuum kusoo qaadeen washadduu way hujuumeenoo way kusoo rogaal celiyeen yani calayhi muslimiintiibay kusoo celiyeen kusoo rogaal celiyeen shaddata rajulin waaxidin nin keliya rogaal celintii oo kale bay hal mar markay arrintii ka xumaadeen yay weerar kusoo qaadeen muslimiintii oo ayaguna aanan markaa hujuur samaynin bay meeshooda kusoo weerareen weeyaan waalmuslimuuna dadkii muslimiinta ahaana haabituuna kuwa negi ay yihiin oy ku negi yihiin fii amaakinihim meelahay ay joogeen ay ku negi yihiin aydan ka tegin baa kuwani weerar kusoo qaadeen yudaaficuuna can anfusihim muslimiintuna markaas meeshooday fadhiyaan yudaaficuuna ayagoo difaacayo can anfusihim nafafyaalkooda difaacayo naftooda difaacayo ayay kuwani mushrikiinta hal mar weerar kusoo qaadeen weeyaan wayaquuluuna muslimiintuna waxay odhanayaan axadun axad waa shacaarka dadka muslimiinta beder ay lahaayeen shcaar waxaa waye wixii laisku aqoonsado calaamada ay dadku isku gartaan isku ciidanka ka ihi waxa weye muslimiinta shicaar beder waxaa u ahaa oo isku garanayeen axadun axad magacaas hadalkaas keliya bay lahayen marka iyadoo shicaarkooda axadun axad uu yahay baa mushrikiintii weerar ku soo qaaday iyaguna meeshooda ayagoo joogana iska difaaceen weeyaan halkaa markii la marayo wa akfaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ikfaatan wa akfaa wuu lulooday rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigeenna xoogaa hurdo ah iyo gamaaniyo yar ayaa qabatay ikhfaa'atan lulo ayuu lulooday nebiga calayhi salaatu wasalaam hurdo yar baa qabatay mana unan hurdin uma markii ay gamaanyadaa iyo luladaa ay qabatay dabadeed buu rafaca ra'sahu madaxiisa kor u qaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa qaala markaasuu wuxuu ku yidhi abuubakar oo ag fadhiyo abshir yaa abaa bakrin abubakar bishaarayso ataaka nasrullah allah gargaarkiisii baa kuu yimid waad heshay gargaar baad heshay marka abubakarow bishaarayso buu yidhi macnaha haddaa muslimiintiina waa guulaysanay weeyaan haada jibriilu midkan soo socdaahi waa malakul jibriil wey aakhidun haysto oo ku dhegan bicinaani farasihi faraskiisa liijaankiisii wato oo ku dhegan yani baalkan afka la geliyo xakamaha ama maaragtay liijaanka la yidhaahdo ayuu ku dhegan yahay yaquuduhu oo faraskiisii hogaaminayo calaa hanaayaahu dhinacyadiisuna ay yihiin ay ka yani maaragtay uu yahay malakul jibriil iyo faraskiisa dhinaciisa annaqcu boorkii iyo maaragtay siigadii ay dhinacyadiisu tahay malakul jibriil oo ciidan wato ayaa inoo yimid oo maaragtay ilaahay nasrigiisi iyo guul ah buu rabbina siiye wey ay calaa atraafihi lgubaaru calaa tanaayaahuna calaa atraafihi wey dhinacyadiisii baa loo jeedaa annaqcuna wa algubaaru wey boorkii baa dhinacyadiisii ah wa kaana allaahu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa rabbi qad amadda mid yani ziyaadiyey almuslimiina muslimiintii ku kordhiyey oo kusoo ziyaadiyey yowmaidin maalintaas oo beder la jooga ihi bialfin min almalaa'ika kun malaa'igta buu rabbi ku xoojiye kusoo kordhiyey muslimiintii malaa'igtaasoo murdifiina kuwa israacraaco ahoo yardifu bacdukum bacda qaarkood qaarka kale uu fangalay isu soo fangalay isdaba taagan kuwaas ayuu malaa'igtaasoo kun ah buu rabbi ku xoojiye weeyaan marka wuxuu ishaarayaa aayadda fii suurati alanfaal ku jirto rabbi leeyahay id tastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum annii mumidtukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin ayadaasuu ishaarayaa wey markaad rabbigiinna istikaaso iyo gargaar weydiisateen iyuu rabbigiinna idin ajiibay ducadiinni istiqaasadiinni gargaar dalabkiinni ayuu rabbi ajiibay subxaanau wa tacaala markaasuu rabbi wuxuu yidhi annii mumiddukum bialfin min almalaa'ikati murdifiin mar haddaa i badiseen kun malaa'igahoo isdaba joogto midba midka kale uu raaco baan idinku xoojiyey ayaan maaragtay idinku soo ziyaadinaya idinku kordhinayaa weeye markii intaa bishaaradaasi oo nabiyullaahi moxamed siiyey ilaahayna malaa'igtu ku soo xoojiyey uma taqadama rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuu hormaray oo xaggii dagaalkaba u aaday yafibu isaga oo yaquumu wayanhadu isaga oo kacayo oo tallaabsanayo fi dirci dircigii iyo camburbireedkii uu ku dagaalamayay dhexdiisa isagoo ku jiro oo ku tallaabsanayo wayatluu akrinayo ayuu horay iyo dagaalka xaggiisii nabiga aaday calayhi salaatu wasalaam muxuu akrinayaa qawlahu tacaala allah hadalkiisagoo akrinayaa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu kuwa isi soo bahaysta ciidankii quraysh waa la jebin doonaa wayuwalluuna wayna jeedin doonaan addubura dabada ayay jeedin doonaan dhabarkay jeedin doonaano waa baqan doonaan weeyaan aayadda marka makay kusoo degtay fii suurati alqamar laakiin nebigu istishaad ahaanu u keenay inuu ilaahay u gargaari doono marka waagii maka ay ku soo degtay cumar ibnu khataab wuxuu dhihi jiray ayu jamcin yuhzam wa ayu jamcin yuqlab ila dagaal maba jirine yuu yahay ciidanka la jebin doono laakiin tafsiirkeeda waxaan ogaaday buu yidhi maalintii beder ou nebigu hadalkaa odhanayay sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur markaasaan aayadda tafsiirkeedii gartay buu leeyay waa la jebin doonaa ciidankan iyo kuwa isi soo bahaystay dhabarkayna jeedin doonaan isagoo aayadda akrinayo ayuu nebiga xaggii ciidanka xaggiisi iyo dagaalkii ayuu usoo dhaqaaqay wa akhada markaasuu nebigu wuxuu qaatay xafnatan cantoobo oo min alxasbaa'i carro ah ama qaruurax ah yaryar ah ciid oo kale ah ayuu soo qaatay hal cantoobou soo qaatay markaasuu waramaa bihaa cantoobadii ciidda ahaydee gacantiisa ku jirtay ayuu nebigu ganay oo saa u firdhiyey wuxuuna ku ganay wujuuha almushrikiina maadaama ciidankiisaan ay halka ka soo safan yihiin wejiyadoodabuu ku ganay wa huwa nebigu odhan wa huwa nebiguna yaquulu isagoo odhanayo shaahat ilwujuuhu wejiyadiibaa xumaaday isagoo leh wejigooda allah xumeeyo saasoo kale habaar wey isagoo leh ayuu carradii tuuray weeyaan hal carro oo sacab ku jirtay oo la firdhiyey haddaan ilaahay wax ka dhigin waxba noqon mayso laakiin carradii sida ay wax u taafiirisay ayuu shiiku noo sheegi wey ilaahay subxaana wa tacaalaana oo uga hadlo fii suurati alanfaal oo iyadu lafteeda carada oo uga hadlo weeyaan famaa min mushrikin ilaa waasaaba caynayhi wamankhirayhi min tilka alxafna famaa min mushrikin mid mushrig aho mushrikiintii kunka ahaa ka midihi ma jiro ilaa hadduu jiro wa asaaba caynayhi labadiisa indhood waxaa asiiboo ku dhacay wamankhirayhi labadiisa san dalool daloolka sanka labadiisa uu leeyahay yacni waxaa asiibay oo gaaray min tilka alxasna cantoobadaa nabiga uu firdhiyey mushrikiintii cadadka intaa la ekay ilaahay waa wada gaarsiiyey subxaanau wa tacaala indhahay ka wada gashay sankay ka wada gashay weeyaan wa can daalika arrinkaas in ay cantoobadaasi mushrikiintii oo dhan wada gaartay ihi buu yaquulu allahu tacaala allah wuxuu leeyahay oo rabbi markuu ka warramayo wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama wamaa ramayta ma aadan ganin nabiyulaahi maxamedow ciiddii yartahayda cabtoobadaadii ahayd ma aanad ganin id wakti ramayta aad ganaysay adiga ma aadan ganin walaakinase allaha allah baa ramaa ganay waa ilaahay baa gaadhsiiye subxaana wa tacaala wujuuhdoodii iyo maaragtay sankoodii iyo dhahoodii allah wada gaadhsiiye ilaah wax ka dhigay weeyaan marka sidaas ayuu maaragtay allah leeyahay subxaana wa tacaala ayada lafteeda hasiimo kalea maxaa yeele qofku wuxuu ka dagaalamaa indhihii wuu ka dagaalamaa indhahoodii bay marka carradii gaartay waxa weeye marka labaadna sanka iyo tanafuskoodiina waxbaa gaaray marka carrada sanka ka gasho neefsigii xataa qofka laftiisa dhib uu u arkaya weya marka way dhibtay carradaasi wey uma amara rasuulu llahi sal lla alay wasalam markii intaa uu sameeyey oo caradaas uu ku firdhiyo ilaahayna oo wada gaarsiiyey ayuu uma amara rasuulu llahi sal allahu alay wasalam rasuulka alla wuxuu faray almuslimiina muslimiintii ayuu wuxuu amray bilhujuumi cala almushrikiin markaan inay weerar qaadaanoo ay hujuumaan cala almushrikiina gaaladii ahlu shirkiga ahay inay weeraraan ayuu markaasi nebiga amray ka hor ma uunan amrin wey wa qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi shudduu ay kuruu ku ragaal celiy hal mar hujuuma wey saasuu ku yidhi yani muslimiinta buu nabiga amraya shudduu buu yidhi yani waxa weeye kuru oo kale w ku ragaal celiy hal mar weerara weeyaan waxaradahum nebigu wuxuu ku tirtirsiiye ku booriyey muslimiintii cala alqitaali la dagaalankii mushrikiinta lala dagaalamo ayuu ku tirtirsiiyey markaasay fashadda almuslimuuna amarkii nebiga ayagoo qaadanaya dadka muslimiinta ahaa bay ku rogaal celiyeen gaaladii bay weerareen wahum ayaguba calaa nashaatihim firfircoonidoodii dhexdeeda ay korkeeda ku sugan yihiin ayagoo firfircooni qabo maxaa yeeley gaaladii cabaar dhanbay iska difaacayeen weli hujuum ma aynan samayn ayagoo nashaad leh oo firfircoon ayay markaasi weerarka qaadeen weeyaan waqad zaadahum waxaa u kordhiyey taxamusan xamaasad iyo kiiro iyo firfircooni waxaa u kordhiyey muslimiinta wujuudu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka alle joogitaankiisii uu joogo fii maa bayna adhurihim dhexdooda uu dhex joogo nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni rasuulka ilaahayo dhexdooda ku jiro weliba yuqaatilu dagaalamayo qudaamahum hortooda ka dagaalamayo nebigoo ka horeeyo oo dagaalkii ku jiro ayaa geesinimo gelisay iyo xamaasad badan muslimiinta u kordhisay weeyaan marka nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiiba ku tirtirsiiyey inay maaragtay galaan aad buu wax badan u jeclaysiiyey waxaa ka mid ahaa yacni maaragtay wuxuu nebigu odhan jiray fawaladii nafsu muxammadin biyadihi axad allihii yacni nafta nabiyullaahi muxamed gacantiisa ay ku sugnayd ayaan ku dhaartaye laa yuqaatiluhum alyawma maanta lama dagaalamo mushrikiintii rajulun qof lama dagaalamo oo fa yuqtala la dilo saabiran muxtasiba isagoo mid sabraya ah oo ajar weydiisanaya allah muqbilan hayra mudbirin isaga oo soo qaabilo soo jeedo oo aan ahayn mid dhabarka jeediyo cararayo mid la dilaa ma jiro ilaa adkalahu allahu aljanna hadduu sidaa ku dhinto allah jannadiisa ayuu gelinayaa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah hadalladu dhihi jiray saxaabada oo ku tirtir maaragtay yacni ku geesinimo gelin jiray oo ku tirtirsiin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaatu waalard war u istaaga u kaca janno balarkeeda iyo maaragtay uu la egyahay samaawaadka iyo ardada cardigeeda oo kale balarkooda uu la egyahay u istaaga ayuu nabiga ku tirtirsiin jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh saxaabadana markaasay yani arrintaas tashjiic iyo geesinimo ay kasii qaadi jireen aad iyo aad sida imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayo saxaabiga la yidhahda alcumayr ibnu xamaam saxaabigaas baa markuu nebigu uu maqlay odhanayo qumuu ilaa jannatin carduha asamaawaati walard ayuu marka wuxuu yidhi bakin bak buu yidhi yani maaragtay liibaan liibaan buu yidhi markaasaa nebigu weydiiyo o yidhi maa yaxmiluka calaa qawlika bakin bak maxaa kugu xambaaray kelimaddaa inaad tidhaahda buu yidhi markaasuu yidhi laa wallahi ya rasuula allah wax kaloo igu xambaaray ma jiro ilaa rajaa an akuuna min ahliha wax kaloo igu xambaara ma jire jannada ahalkeeda inaan ka mid noqdo baan rajo ka qabaa buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi fa inaka min ahliha alcumayr ibnu xamaam jannada ahalkeedii baad adiguna ka mid tahay buu yidhi markuu sidaa odhanayo wa fii yadihi tamaraatun ya'kuluha yacni dhowr timira ayaa gacantiisa ku jirtay oo cunaya markaasi markaasuu yacni uma qadafa min yadihi gacantiisuu ka tuuray markaasuu timirta u cunayay buu inta iska tuuray oo gacantiisa ka daajay buu uma qaala yidhi lain ana xuyiitu xataa aakula tamaraati haadihi inaha la xayaatun tawiila yani haddii aan la inooleeyo oo aan sii noolaaday ilaa timirtaan aan dhammeeyo waaba xayaato aada u dhirir badan uma qaatala faqutil markaasuu dagaalamay saxaabiga cumar ibnu xamaam markaasaa meesha lagu dilay radia allahu canhu waardaah yani sidaas bay tashjiicaas geesinimadii nabigu oo geliyey bay saxaabaduna sidaa ugu dagaalami jireen weyaan wuxuu shiiku leeyahay marka fa akhaduu yaqlibuuna sufuufa mar haddii ay hujuumkii qaadeen waxay gudogeleen saxaabadii yaqlibuuna sufuufa sufuuftii mushrikiinta inay dhexdooda ku gedgadoomayaano marna meel ka baxayn dagaalkii la isdhex galay ayay sidaasay galeen wayabtacuuna alacnaaqa wayaqtacuuna ay goynayaan ay jarayaan muslimiintii alacnaaqa luqumihii mushrikiintana ay qoorta jarayaan qoorta ay goynayaan wanasarahum lmalaa'ika malaa'igtii ilaahay ayaa u gargaartay oo ilaahay uu usoo dejiyena muslimiintii bay u gargaareen fa kaanuu marka waxay ahaayeen yadribuuna fawqa acnaaqi lmushrikiina malaa'igtii wey fa kaanuu malaa'igtii waxay ahaayeen yadribuuna kuwa garaaco fawqa acnaaqi lmushrikiina mushrikiinta luqumahooda korkooda bay garaaci jireen madaxyaday ka garaaci jireen weeyaan wayadribuuna way garaaci jireen minhum mushrikiinta xaggoodaba waxay ka garaacayaan waxay ka garaacayaan kulla banaan yani waxay ka garaacayaan far atraaf kulligii albanaan hadda waxaa loo jeeda wa atraaf lyadayn warijlayn la yidhahda faraha gacmaha labada gacmood farahooda tarafyaashooda iyo lugaha farahooda baa loo jeeda ayay garaacayaan wey markaasuu wuxuu leeyahay sheikhu fakaana yanduru ra'su rajuli laa yudra man darabahu watanduru yadu rajuli laa yudra man qatacaha xataa naزlat اhaziimatu bاlmushrikiin fakaana wuxuu ahaa yanduru mid dhaco oo go'o ayuu ahaa ra'su rajuli ninka madaxiisa iska go'i jiray laa yudra iyadoo aan la ogayn man darabahu yaa gooyey yaa garaacay oo ku dhuftay seefta iyadoon la garanayn baa mushrikiintii madaxiibaaba iska duulay malaaigtiibaa ku dhufanaysa looma jeedo laakiin madaxii mushrigaabaa go-ayo cid goysana looma jeedo wa tanduru yadu rajuli nin mushrikiinta ka mid a ah, gacantiisabaa go-ayso oo dhacayso way go-aysaa weeyaan laa yudraa man qatacaha lama oga cid garanaysa male cid goysay lama garanayo weeyaan cid goysana iyadoon la garanayn baa gacantiisiiyo faniinaysa baa la arkaya weya xataa nazalat ilaa ay degto alhaziimatu jabkii bilmushrikiina mushrikiintii ay ku degto markaasay falaaduu bilfiraari waxay magan galeen carar ay baxsadaan baxku oo marka inay cararaan markii ay malaa'igtii dagaalkii soo gashay oo mushrikii muslimiintiina ay waxlaynayaan malaa'igtiina ay waxlaynayso qofka madaxiisi go'ayo o gacantiisa go'aysa arkeen ayay yaaceen waa wada carareen weeyaan way jabeeno markaa waa laga adkaaday wa akhada almuslimuuna muslimiintiina waxay gudogeleen yutaariduunahum mushrikiintii inay cayrsanayaan oy raacdaynayaan ayay gudogeleen fayaqtuluuna markaasay waxay dilayaan fariiqan qayb waxay ka daba tagaan buu israacinayaan weyaan waa dilayaan wayasiruuna ay soo kafaalanayaan kuwii baqday fariiqan qayb kalena ay soo kafaalanayaan qaarna way soo kafaasheen way soo qabsadeen qaarna way idileenoo way leynayeen wey sidaas ayuu xaalkooda oo muslimiintii ahaa wey mushrikiinta yaa soo dhiirigeliyey markay muslimiinta soo aadayeen shaydaan baa u tasyiiniyey oo rajo geliyey tiibuu marka shiikhu ka warramay wa kaana ibliisu shaydaanka ibliis la yidhaahdaa wuxuu ahaa qad xadara mid xaadiray oo yimid oo mushrikiintii u yimid fii suurati suraaqata bni maalikin ibnu jucshum ninka suraaqata ibni malik ibni jucshum la yidhaahdo iyo suuraddiisa shaydaanku isku soo ekaysiiyey markaasuu u yimid mushrikiintii wuxuuna ugu yimid ta'yiidan lilmushrikiina mushrikiinta inuu xoojiyo ayuu u yimid wa taxriidan lahum iyo ku tirtirsiin iyo boorin mushrikiinta lagu tirtirsiiyo calaa khitaali lmuslimiina muslimiinta la dagaalankoodii lagu tirtirsiiyo ayuu u yimid weeyaan falamaa ra'a almalaa'ikata shaydaankii oo ibliis ahaa falamaa ra'aa markuu arkay almalaa'ikata malaa'igtii ilaahay oo dagaalku ku jirto iyo wamaa yafcaluuna waxa ay samaynayaan oo mushrikiinta laynteeda ay leynayeen buu nakasa laabtay calaa caqibayhi cirbihiisa u laabtay gadaal gadaal buu u cararay shaydaankii wey buu ka baxay wa fara wuuna cararay ila albaxri alaxmari badda cas ayuu xaggeeda aaday markaasuu wa alqaa nafsahu fiihi baddaasu ku dhex dhacay oo naftiisa ku tuuray isagoo baxsad ah weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala wuu nooga warramay shaydaanka inuu dadka markii horena dagaalka soo geliyey markii uu khatarta geliyeyna inuu ballantii uga baxay rabbi subxaana wa tacaala wuu noo sheegay fii suurati alanfaal ayay ku jirtaa waid zayana lahum ashayaanu acmaalahum wa qaala laa gaaliba lakum alyawma min annaas وإنii jaaru لكم فلma تراءت الفئتان نkس عlى cقبyه وqال إنii بريء مiنكم إنii أrى ma laa تrون إنii أhاaف اللaha والlah شhdيد العقاaب yaعni hadalkaasuu yii شhayطaanka marka hore camalkoodaan ayuu u qurxiyo wuxuu yihi moxamed iyo asxaabtiisa waa laynaysaan eber baad ka dhigaysaano soo baxa markaasuu yidhi maanta cid idinka adkaan karta lama arko anaana idinla jiro laakiin markii labadii ciidan iska hor yimaadeen nakasa calaa caqibay waa laabtay gadaalba u cararay wa qaala inii barii'u minkum markuu halaagii ku hubsaday ayuu wuxuu yidhi beri baan idinka ahay weeyaan halka ayuu u cararay marka shaydaankaasaa geliyey isagana waa uga baxay haziimadaasna way la kulmeen mushrikiintii waa ay la kulmeen wey maqtalu abi jahlin abi jahl dilitaankiisii la dilay ayaa halka shiiku uu kaga waramaya raximahu llah wa kaana abu jahlin fii cisaabatin jacalat suyuufaha wa rimaaxaha xawlahu mila siyaaji wa kaana abu jahlin abu jahl wuxuu ahaa fii cisaabatin koox dhexdeed buu ku jiray kooxdaasoo jacalat yeeshay jacalat suyuufaha seefaheedii iyo warimaaxaha warmaheediiba xawlahu abu jahl gaariryaalkiisii yeelay mila siyaaji darbiga oo kaleeto sida uu la mid yahay oo kale ay ku noqdeen maadaama qaa'idkii ciidanka watay uu ahaa ciidan aad u adag ayaa abujahal isku hareereeyey oo hubkoodii iyo warmahoodii wato meel loo soo maro aynan aan loo soo gudbi karaynin rag ilaalahabu isku gadaamay oo dhinac walbaba ka jira weya marka siyaaj waxaa la yidhahdaa derbiga wareegsan weeye markaad tidhahda fulaanun sayajxa yani xaaitahu bishawki guriga markaa inta dhisto haddana aad silig ku wareejiso ayaa la yidhaha gurigiisi wuu xiray cidna uma soo gudbi karto weeyaan silig baad ku ku hereeraysay weeyaan ama qodaxa iyo wax dadka muday dhalooyin baad ku derbigaada ku xirtay laguma soo gudbi karo weeyaan marka dad sidaasoo kale ahoon abujahal loo soo mari karayni ayaa ku gadaamano dhinac walbaba ka jiro ninkii saas ahaa laba wiiloo yar yara ilaahay ku sallida subxaana tacala oo ansaarta ka mid ah ayaa maaragtay ninka aad dili doonta weya marka labadii wiil buu nooga warramay marka sheikha wa kaana fii sufuufi lmuslimiina muslimiinta sufuuftooda dhexdooda waxaa ku jiray oo ahaa xawla cabdiraxmaan ibni cawfin cabdiraxmaan ibni cawf gaararkiisa ahaa labada dhinac ka joogay shaabaani laba dhalinyaro ah oo min alansaari ansaar oo dadkii reer madiine ah ka mid aho muslimiintiia cabdiraxmaan ibni cawf oo muhaajira ayay dhinacyada laba wiiloo yara baa dhinacyada ka soo istaagto sufuufta muslimiinta ku jiray kuwaasoo labadaa wiiloo lam ya'man cabduraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf makaanahuma yacni dagaalkaba uusan aamin uga ahayn yacni dhallinyaro yaro wey ouba u baqaya ayagaa loo jeedaa lam ya'man cabdiraxmaana makaanahuma isagaaba naftood ayagooba u baqayaaba wuxuu leeyahay raggan yararkaa ma dagaalami karaan baa dhinacyada ka soo istaagay id qaala lahu axaduhumaa id wakti qaala uu yidhi lahu cabdiraxmaan ibnu cawf uu ku yidhi axaduhumaa midkood labadii wiilaa midna bidixda ka tageen midna midigta midna bidixdu ka taagaye markaasaa midkood wuxuu ku yidhi yani siran min saaxibihi cabdiraxmaan baa marka midkood la hadlayaaho saaxiibkiisa kale inuu maqlo u diidan yahay siran asagoo qarsanaya sir ahaan min saaxibihi kala da'da ah oo dhinaca kala taagan ou ka siraysanaya buu cabdiraxmaan wuxuu ku yidhi yaa camr wiilka yarka ahaabaa cabdiraxmaan ku odhanayo adeerow arinii abaa jahlin ilaa ma yaqaan isagu waa ree madiine ninkaana waa ree maka cabdiraxmaanna makuu ka yimi abujahlna ninkaan wiilkaa yarkaa weli ma uusan arag abijahl itus buu yidhi arinii abaa jahlin ninka abujahl la yidhaahda itus qaala cabdiraxmaan ibni cawf waxaan idhi buu yidhi wamaa tasnacu bihi oo maxaa ku samaynaysa haddaan ku tuso waa ila nin yarooba isagooba u baqayaaba abu abujahl nin la diriri kara ama iska dhicin karo ma ahan uu leeyahay maxaa ku samaynaysaa buu yidhi qaala markaasuu wuxuu yidhi uhbirtu anahu yasubu rasuula llahi sala allahu alay wasalam waxaa la ii sheegay buu yidhi la ii warramay uhbirtu waxaa la ii sheegay annahu abu jahl yasubu rasuula allahi sala allau alay wasalam rasuulka alle mid caaye inuu ahaa rasuulkuu caayi jiray fawaladii nafsii biyadihi allihii naftayda ay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye waa wiilka yarka ahaa wey lain ra'aytahu ra'aytuhu jahl haddii aan arko laa yufaariqu sawaadii sawaadahu xataa yamuuta alacjalu mina laa yufaariqu ma faaruqayo sawaadii aniga jirkayga sawaadahu jirkiisa kale ma faaruqayo xataa yamuuta ilaa aw dhinto alacjalu mina keenna degdega badanoo dhimashada u degdeg badan ilaa uu dhinto yani ninaan dhaafaya ma aha buu leeya mar mar keliya itus yani ninkaa yarkaa casiimada ku jirto wuxuu leeyahy ninkaas oo nabiga caayi jiray hal mar keliya itusi haddaan arko labadeenna midkii deg dhimashada hor dhiman lahaa unbaa dhimanaya weya mar keliya itus hadalkaa markii uu ku yidhi ayaa waqaala alaakharu kii kaloo bidixda joogayna mila dalika asagoo saxiibkii ka qarsanaya buu sidoo kale ku yidhi adeeroo jahal ninka la itusoo ku yidhi marka labada wiil waa laba wiiloo wada dhalatay wey waa isla dhasheen weya falamaa tasaddacat isufuufu markii sufuuftii ay kala dhambalantayo dagaalkii laisdhex galay ayaa ra'aahu cabduraxmaan ra'aahu abu abujahl waxaa arkay cabduraxmaan cabdiraxmaan ibni cawf baa abu abujahl arkay markii sufuuftii ay kala dillaaceenoo ninba markaa dagaalkii lagu jiro ayuu arkay abu jahaloo yatajawalu wareegayo oo dagaalka dhexdiisa ku wareegaya buu arkay cabdiraxmaan baa arkay markaasuu fa araahumaa labadii wiiloo tusoo yidhi waa kaa abu jahal ninka la yidhaahdo kaa weeye buu ku yidhi markiiba fabtadaraahu bisayfi fabtadaraahu way degdegeen oo abu jahl xaggiisay u degdegeen bisayfi seeftii bay ula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dilaan yacni labadoodii ay dilaan daraba axaduhumaa midkood wuxuu ku dhuftay saaqahu dhudhunkiisa oo lugta ah ayuu gooyey oo seeftii ku dhuftay abujahal lugtiisii wey kolkaasay fataaxat ay taarat wey way duushay rijluhu abujahl lugtiisii baa duushay kamaa tatiiru nawa xiina tudaqu yacni sida ay u duusho laftimireeda marka la jejebinayo min taxti lmirdaakhi bahalka lagu jejebiyo lafta marka sida ay lafta timirta uga boodo oo kale baa nuftiisi u haday oo maaragtay ay u boodo buu yidhi xiina tudaqu marka laftimireeda la jejebinayo sida ay laftimireeda geedka bartii lagu jejebinaya ay kaga boodoo kale baa lugtii abujahalna u boode weya wa adkhanahu laakharu kaa markuu lugta ku dhuftay oo lugtii oo gooyey baa waakhanahu ayuu jilciyey oo ku xeel dheeraaday alaakharu kii kalena yani si fiican buu u dhaawaca wey dhaawac weyn buu u geystay xataa tarakahu ilaa uu ka tago abujahal uu ka tago wiilkii dambe wa bihi ramaqun iyada oo wax yar oo nafa ay ku jirto alramaq waxaa la yidhaha baqiyat ruux ruuxda wax yar ay ku harsan tahay ayay labadii wiil abijahal ka tageen wey midna lugtoo gooya kii kalena waa israaciyey laakiin abujahal ma dhiman waa nool yahay laakiin naf yar baa ku jirtay labadoodii kaga tageen weyaan markii ay tageen uma insarafa ilaa ibuu jahal dhulka ku dhacay inuu dhintay u qaateen uma insarafa way tageen labadoodii way laabteen labadii weyn ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allah ayay u laabteen fa qaala markaasuu nabigu markay dhaheen abu jahal aan dilnay ayuu fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi ayukumaa qatalah kiineebaa dilay labadiina keebaa dilay abu jahl yaa dilay mid walbo anaa dilo leeyahay markaasaa faqaala kullu waaxidin minhuma mid kasta oo labadii wiil ka baa wuxuu yidhi ana qataltuhu kanna wuxuu yidhi ana qataltuhu kan kalena ana qataltuhu buu yidhi anaa dilay ayaa mid walbaba leeyahay qaala markaasuu nebiga su-aal weydiiye wuxuu yidhi faqaala nebiga wuxuu yidhi hal masaxtumaa sayfaykumaa miyaad masaxdeenoo tirtirteen seefihiinii nin walba seeftiisii dhiiggii miyuu ka tirtiray markaasay faqaala laa kama aanan tirtirinoo waa kan dhiigga leh ayay yidhaahdeen fa nadara rasuulu llahi sal alla alay wasalam ila sayfayni nebiga wuxuu fiiriyey oo eegay labadii seefooda labada wiil ay kala wateen ayuu fiiriyey faqaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi kilaakumaa qatalahu labadiinaba waa disheen mid kastoo idinka idinka midaba ninkii waa dilay maxaa yeele ninna lugtuu ka gooyay ninna waa israaciyey labadiinaba mid kastoo ka mid ahi waa adisheen abujahal weeyaan wahumaa labada wiil waxaa weeye magacyahooda midna waxaa la yidhahdaa mucaad kan kalena mucawin ibna cafraa ah. yacni ninka cafra la yidhahda labadiisii wiil wey mucaad iyo mucawid baa la kala yidhaahdaa weeyaan labadoodaas ayuu nebigu u qiray inay labadoodaba mid kastoo ka midaba ou dilay waqad istushhida yacni mucawidun mucawid ninka la yidhaahdaa isaga dagaalkiibuu sii waday yani shahaadabuu helay istashhada wuu shahiiday mucawidun mucawid fii nafsi alghaswa beder dhexdeedii dagaalka uu ku jiray ayaa lagu dilay oo shahaado ku helo wey wa baqiya waxaa haray mucaadun mucaad isaga lama dilin mucawid baa labadii wiil ka mid ahaa la diloo dhintay laakiin wa baqiya mucaadun mucaad wuu harayo wuu baaqi noqday ilaa zamani cumaana ilaa waqtigii cuhmaan ibni cafaan radi allahu canhu amiiru lmuminiinka ou ahaa khilaaf khaliifat lmuslimiin ou ahaa ayuu soo gaaray weeyaan marka maadaama wiilkii midkood meeshii lagu dilay oo beder dhexdeeda lagu dilay kii kalena uu baaqi noqday waactaahu rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam salaba abi jahlin wa mucaad buu nebiga wuxuu siiyey rasuulu llahi sal alla alay wasalam rasuulka allah wuxuu siiyey salaba abi jahlin abi jahl alaabtiisii iyo qalabkiisii oo watay ayuu siiyey salabka waxaa la yidhaahdaa yani qofka waxa oo wato maa maca arajuli min hiyaabin wa silaaxin wa daabatin wa wagayri dalika waxaasoo dhan waa lagu magacaaba hadduu faras watay faraskiisii ninkii dilay baa leh oo la siinaya haddii ou hub watay hubkii ninkiibaa iskaleh hadduu xoolo iyo lacag gacanta ku watay wixii watay ninkaasi salafkiisi oo dhan waxa iskale markaasi ninkii dilay baa la siinaya wy marka mucaad maadaama mucawid ou dhintay mucaad baa maaragtay lagu wareejiyey abujahal wixii laga helay isagoo siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam wa bacda intihaa'i almacraka dagaalkii markuu dhammaaday mushrikiintii ay jabeen oo dhaawacoodii iyo maydkoodii meesha uu daadsan yahay baa kharaja annaasu dadkiibaa soo baxay muslimiintii fii talabihi abu jahl waa la dilaa la yidhi soo maaha raadintiisii bay ku soo baxeen bal abu jahl maydkan meeshii yaalla ha laga baaro ayay u yimaadeen abu jahl raadintiisi usoo baxeen fawajadahu marka abu jahl waxaa helay cabdulahi bni mascuudi cabdullahi bni mascuud ayaa abu jahl oo meeshaan maarata dhaawiciisii yaallo ayuu helay wa bihi abu jahlna ay ku sugan tahay ramaqun ay baqiyatu ruux wax yar oo nolole ay ku hartay weli uuna dhiman laakiin dhaawac uu yahay aad u dhaawacan yahayo ruux yar ay ku hartaa cabdullahi mascuud la kulmay cabdullahi mascuud markuu arkay fa wadaca rijlahu calaa cunuqihi fa wadaca cabdullaahi mascuud wuxuu ku dejiyey uu saaray rijlahu lugtiisii ayuu calaa cunuqihi abu jahl maaragtay luquntiisa ayuu lugta ka saaray wa akhada laxyatahu garkiisana waa uu qabtay liyajtaza ra'sahu inuu madaxa ka gooyo liyaqtaca bihi wey liyaqtacahu inuu madaxa ka gooyo darteed buu u qabtayo seef uu ku jaro marka intuusan jarin ayaa wa qaala cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi intaanu madaxa ka goynin baa cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi hal akhzaaka allahu ya caduw allah hal akhzaaka allaahu alla ma ku hoojiyey yaa caduw allah alla cadowgiiso ilaahayso kuma hoojin wey qaala abu jahal wuu hadli karaa wuxuu yidhi wa bimaada akhzaani muxuu rabbi ani igu hoojiyey buu yidhi hoogo aad sheegaysaay waa maxay buu yidhi hal fawqa rajulin qataltumuuhu yacni isagoo halkaa ku jiro oo dhimashadii taagan buu haddana faanaya wuxuu yidhi muxuu alla igu hoojiyey buu yidhi hal fawqa rajulin yacni qataltumuuhu ma nin ka sarreeyo aad disheen baa jira buu yidhi nin abujahal ka sarreeyo oo aad disheen miyaa jira buu leeyahay qaala markaasuu calaacalayaa wuxuu yidhi falow hayru akkaarin qatalanii yani wuxuu leeyahay dad aan igu mustawa ahayn oon ila ekayn oon igu da isku mid aanan ahayn oon ii dhigmin baa idileeyahay falow hayru akaarin mid beereley ah midaan ahayn qatalani hadduu idili lahaa yani hadduu nin aan beereley ahayn idili lahaa waa ii ficnaan lahayd buu leeyahy laakiin nin beereleya ah baa idilo iga liito ayaa idilay buu ley halkaasu ku calacalay uma qaala markaasu wuxuu yidhi abu jahl hadalka wato leh wuxuu yidhi ahbirnii liman daa'iratu lyawm ila ciidankiisa inay jabeen iyo warkama hayo ahbirnii buu le ii waran cabdillahi mascuudo weydiinay liman daa'irat lyowm maanta yaa libta helay guushii yaa helay ma annaga mise maxamedaa helay qaala marka cabdillahi mascuud wuxuu ku yidhi lilahi walirasuuli allah iyo rasuulkiisaa guushii helay abu jahlow adigii ciidankaadi waa laga adkaaday weya qaala abu jahlin abu jahla haddana wuxuu yidhi cabdillahi mascuud uu kusoo jeestay wuxuu ku yidhi laqad irtaqayta murtaqan sacbaa yaa ruwayci lhanam cabdullahi mascuud oo caynaya wuxuu yidhi ilaa xabadka uga taagan yahay xabadku lugta ka saaray markaasuu yidhi laqad irtaqayta waad kortay buu yidhi waad fuushay murtaqan sacba meel aan la fuuli karin oo adag yaad cabdullaahi mascuudo aad fuushay buu yidhi yaa ruwayciya alhanam midka ariga ilaalin jirayo ari raaca kii ahaayo yacni weliba cabdullahi mascuud uu ku jeedaa ruwayciga waa raaci oo la tasgiiriye waa weliba liidnimo ee ku jirta waa kii arin raaca ahaayee xumaayo meel aan la fuuli karin baad fuushay buu leeyahy abujahlna xabadkiisa maanta ku istaagto wax sahlan ma ahayn buu leeyahy meel waxaad maanta halkaasaa istaagtay yaa rawaaci alqanam marka cabdullahi mascuud waxaa la yidhaahdaa maka markuu joogay uu ariga raaci jiray saasay ahayd arigu xagga maka ku raaci jiray saasuu ku yiqiinay asna dee ru'asadii quraysh buu ka mid ahaa marka meel gaari karin baad gaartay buu leeyahy faqataca cabdullahi bni cabdullahi mascuud baa marka wuxuu ka gooyey ra'sahu madaxiisii buu jaray uma jaaa bihi madaxiibuu ula yimid ilaa rasuuli lahi sal alay wasalam nabiga u keenay cabdullahi mascuud isagoo madaxii abujahl wado faqaala rasuulu lahi sal alay wasalam faqaala sal allahu alayh wasalam rasuulka allah markaa wuxuu yidhi allahu akbar allah baa weyn alxamdu lilah allah mahad iska leh alladii allihibaa mahad iska leh sadaqa wacdah ballantiisa u rumeeyey nabigiisa ugu run sheegay ballankuu qaaday runka sheegay wa wanasara cabdahu addoonkiisa oo nebi maxamedan u gargaaray wahazama alaxzaaba axzaabtii iyo ciidamadii isu soo bahaystayna jebiyey waxdahu keligii alla keliyaha jebiyey subxaanahu wa tacaala wa qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi haada midkani oo abu jahla waa fircawnu haadihi lumma ummadan oo ummatu muxamed fircawnkeedii waa abu jahl buu yidhi maarata laanna cadaawada oo islaamka iyo tawxiidka iyo ahalkiisa u qabay aad bay u badnayd fircawn sida nabiyullaahi muusa uu ku ahaayo kalebuu nabiyullaahi maxamed ku noqday weeyaan yowma alfurqaani halkan marka macrakadaas dagaalkan dhacay waxa uu yahay yuu shiiku nooga sheekay waa macraka dhex martay iyo dagaal dhex maray bayna alkufri waaliimaan gaalnimadii iyo iimaankiibuu dhex maray waxa weeye waa mid yacni macrako oo aanan adduunyo iyo masaalix iyo muslimiinta aysan ku dagaalamaynine dad qaraabo ahi oo walaalo ahi ay islaynayeen iimaan iyo kufri qolana iimaan ay iyo iyo maaragtay tawxiid ay difaacayso qolana kufri iyo shirki ay difaacayaan taa inuu ahaabuu nooga warramay yowma alfurqaani kala bixin kala bixidda maalinteedii oo allah xaqa iyo baatilka uu kala saaray oo kala bixiyey ayuu cunwaankan u dhigay kaanat hadihi almacrakatu dagaalkaasi wuxuu ahaa macrakatan dagaal oo bayna alkufri waaliimaan gaalnimo oo kufri ah iyo iimaan oo ilaahay la rumeeye u dhaxeeya buu ahaa qaatala fiiha arajulu ninku wuxuu la dagaalamayey ou dilayay camahu adeerkii wa abaahu aabbihi wabnahu inankiisa wiilkii ou dhalay wa akhaahu walaalkii wa khaalahu adeer abtigii wa adnaahu qaraabadiisa midkii ah qariibkiisa u dhowaa ayuu mid walbaba dilaya weya yacni sidaas bay ahaayeen dad akhribo ah oo qaarkood yacni nin inuu adeerkii dilo mid aabbihii dilo mid maaragtay walaalkii dilo mid uu maaragtay wiilkiisii dilo mid abtigii dilo saasay ahayd weeye marka macraka oo bayna alkufr waaliimaan ayay ahayd weye qatala fiiha cumar bnu lkhaaabi cumar bnu khaaab macrakada oo gaswatu bedrina dhexdeeda wuxuu dilay radia allahu canhu ilaahay ka raadi noqdee khaalahu lcaas ibnu hishaam abtigii oo caas ibnu hishaam la yidhaahdo hooyadii la dhashay ayuu cumar meesha goobtaas ku dilay weya wa waajaha fiiha abu bakrin macrakada dhexdeeda abu wuxuu u soo baxay inuu la dagaalamo ibnahu cabdiraxmaan wiilkiisii cabdiraxmaan ibni abu ahaa cabdiraxmaan ibni abi bakrin inuu la dagaalamo ayuu ugu soo baxay laakiin nabigaa ka celiyey calayhi salaatu wasalaam uu ka joojiyey wa asara fiiha muslimiintu wa asara waxay qafaasheen fiiha dagaalka beded dhexdii almuslimuuna muslimiintii alcabbaas cabaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkiiya dadkii lasoo qafaashay buu galay weya wa huwa cabaasna camu rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka alla adeerkii ayuu ahaa waa lasoo qafaalay dadkii lasoo qafaashay buu ka mid ahaa weeyaan wahaakadaa inqaacat fiihi wahaakadaa sidaas ayay inqaacad sidaa oo kale bay inqatacad u go'day fiiha dagaalka dhexdiisa ayaa waxaa go'day oo kala go'day silatu lqaraabati qaraabada xiriirkeedii ayaa halkaa ku kala go'ay maxaa yeele dadka isdilaayo waa qaraabo wey dad ahla wey marka wixii ka dambeeya laisma qaraabsanin la kala tegiya iimaan iyo kufri baa lagu kala tegay weeyaan waacla allahu allahna wuu kor yeelay fiihaa macrakada oo bedere dhexdeeda kalimata aliimaani iimaanka kelimadiisiiyo kelimatu tawxiida ayuu calaa kalimati alkufri gaalnimada kelimadeedii buu ka kor yeelay oo islaamnimadiibaa ilaahay guusha siiyey muslimiintii iyo islaamkiibaa ciziga ilaahay uu siiyey kufriga iyo mushrikiintiina ilaahay subxaana wa tacaala hasiimuu ku riday wey wa faraqa allah wuxuu kala saaray yowma alfurqaan wey bayna alxaqi waalbaatil xaqi iyo baatilkii ayuu rabbi kala saaray yani shirkigii iyo iimaankii buu rabbi sidaa u kala saaray fasumiya dalika dalika alyawmu maalinkaa oo kaasoo waxaa lagu magacaabay yowma alfurqaan kala bixinta iyo kala saaridda maalinteedii xaqa iyo baatilka la kala saaro kufriga iimaanka la kala saaro tawxiidka shirkiga la kala saaro maalinkeedii baa loo bixiyo weeyaan wa huwa maalinkaasi yowmu badrin maalinta beder la yidhaahdo weeye waxayna dhacday alyawmu asaabici cashara min shahri ramadaan bishii ramadaan sanadkii labaad yacni ramadaanna ay tahay toddobiyo toban ayay macrakadaasi dhacday weeyaan toddobiyo tobankii bishii ramadaan sanadkii labaad ee hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay macrakada iyo dagaalkaasi u dhacay ilaahayna muslimiinta oo guusha ku siiye wy maxaa la kala dilay maxaase la kala qabsaday arrintaasu shiikhu nooga warramay qatla alfariiqayn labada dhinac dadkii laga laayay oo laga laga dilay ayay cunwaankan u dhigin qutila waxaa la dilay fii haadihi almacraka dagaalkaa dhexdiisa waxaa lagu dilay arbacata cashara rajulan min almuslimiin afar iyo toban qof afar iyo toban nin oo muslimiintii ka mid ah ayaa muslimiintii laga dilay muslimiinta dagaalkaas yani muddadaa socday afar iyo toban nin baa uga dhimatay weyaan sitatun lix oo afar iyo tobanka ka mid ihi min almuhaajiriina muhaajiriintiibay ka dhimatay wa amaaniyatun min alansaari sideedna waxay ka dhimatay ansaartii oo reer madiine ah ayay ka dhimatay weyaan marka waa afar iyo tobankaas ayaa muslimiintii ka dhintay wa dufinuu afar iyo tobankaasi waa la aasay waa la duugay fii saaxati badrin bader banaankeedii ayaa lagu aasay miidaana badrin baa lagu aasay halkaasaa lgu lagu duugay weya wamaqaabiruhum qubuurta afar iyo tobankaa saxaabiyo bader lagu dilayna laa tazaalu macruufatan ilaa hadda in la yaqaano kama aynan suulin waa macruuf qubuurtooda waa la yaqaanaa bader bay ilaa yani yowmina haada afartaas ay ku duugayen qubuurta afar iyo tobankaasi qubuurtooda ay daahirtaho la garanaya weya muslimiinta afar iyo tobankaasaa ka dhintay yaa mushrikiintii ayagana laga dilo oo ka dhintay ama almushrikuuna mushrikiintii fa qutila minhum waxaa laga dilay sabcuuna toddobaatan baa laga dilay oo meesha goobtaa looga dilay toddobaatan baa uga dhimay wa usira waxaa lasoo qafaashay sabcuuna toddobaatan kalena waa lasoo qafaashay muslimiinta soo qabsadeen marka boqol iyo afartan wax dhintay iyo wax lasoo qafaashay bay noqdeen toddobaatan waa dhimatay toddobaatanna muslimiintii baa soo qafaalatay weeyaan wamucdamuhum odayaasha badankooda wax ama la dilay ama maaragtay lasoo qafaashay mucdamkooda intooda badan wey kaanuu min asanaadiidi quraysh madaxdeedii bay ka mid ahaayeen asanaadiid waxaa la yidhaahdaa waa alashraafu waashujcaanu baa la yidhahdaa dadka madaxda ah iyo geesiyada dadka ahoo dagaalyahamada ah dha la yidhaahdaa marka kuwoodii geesiyaasha ahaa oo madaxda ahaa ashraafta ahaa ayayna badankoodu ka mid ahay wax lasoo qafaashay wax la laayay noqdeen wey kuwii la laayay marka meesha lagu laayay toddobaatankii goobtii baa looga tegay meeshay ku dhinteen waqad suxibat waa la jiiday jusatu arbacin wa cishriina yacni afar iyo labaatan jirkoodii maydkoodii maydka jusada waxaa la jirkaa loo jeedaa jasadkoodii oo maydkoodii ihi ayaa la jiiday oo yani ka mid ah min sanaadiidihim afar iyo labaatankaasi quraysh madaxdoodii ka mid ah baa la soo jiiday markaasaa waqudifat waxaa lagu riday fii qabiilin ay bi'rin ceel meesha ku yaalla baa lagu riday weyaan yacni maydkii meesha yiillay afar iyo labaatan odayaashii quraysha baa la soo qaaday markaasaa ceelkaasi lagu riday weeyaan ceelkaasoo khabiisin mid xun ah makhbasin weliba aada u xun oo faasid ah ceel aada u urayo ayaa lagu riday maaragtay jasadoodii iyo maydkoodii baktigoodii halkaasaa lagu riday weyaan fii badrin bader dhexdeedana ku yaallo odayaashoodii halkaasaa lagu riday marka yacni caadada carabta waxay ahayd qolo markii inta la dagaalamo qolo laga adkaado qolada adkaataahi meeshii lagu dagaalamo goobtii mudday fadhin jireen taqriiban saddex maalmood ugu yaraan inay fadhiyaan maadaama kuwii kale ay baqdeen oo jabeen nebigii iyo saxaabadiisii saddex bari bay marka beder ay fadhiyeen oynan ka tegin markay dagaalku dhammaada dabadeed tiibuu marka shiikhu ka warrami wa aqaama rasuulu llahi sal alla alay wasalam nebigu wuxuu ku nagaaday fii badrin beder dhexdeeda meesha goobtii beder buu ku nagaaday alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu fii alaaati ayaamin buu ku nagaaday saddex maalmooduu halkaa joogay wey falama istacadda markuu u diyaar garoobay nebiga calayhi salaatu wasalaam lilrujuuci noqosho oo madiino loo noqdaahi markii uu u diyaar garoobo ciidankii inay baxaan ay rabaan yujaa alqaliiba nebiga wuxuu yimid ceelkiibuu soo dul istaagay wa qaama markaasu ceelkiibuu u yimid wa qaama markaasi wuxuu istaagay calaa shafatihi ay calaa xarfihi wa jaanibihi dhinaciisuu istaagay ceelka dhinaciisii oo odayaasha quraysh meydkoodii baktigooda uu ku jiro ayuu soo dul istaagay wanaadaahu markaasuu nebigu u dhawaaqay biasmaa'ihim magacyadoodii ayuu ugu dhawaaqay wa asmaa'i aabaa'ihim iyo aabbayaashood magacyadoodii ou odhanayo yaa fulaanu bnu fulaanin wayaa fulaanu bni fulaanin hebel hebelow hebel hebelow afar iyo labaatankii ayuu magacaabaya magacyadooda mid walba magaciisa iyo magacii aabbihii maadaama dad isyiqaanay ay ahaayeen ayuu ugu yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi ayasurukum ayagoo baktigoo dhintay buu la hadlaya ayasurukum ma idin farax geliyey annakum ma idin farax geliyey annakum idinku aactum allaha warasuulahu haddaad allah iyo rasuulkiisa adeeci lahaydeen soo idama farax geliseen wey haddaad ilaahay rasuulkiisa adeeci lahaydeen soo idama farax geliseen fa innaa anagu wajadnaa waxaanu helnay maa wacadanaa rabbunaa xaqaa wixii maa shay baan u helnay wacadanaa rabbunaa rabbigeenna uu noo ballan qaaday ayaan xaqan dhabnimo u helnay ee fahal wajadtum idinka mushrikiinta ahoo maydka ihi ma hesheen maa wacadakum wuxuu idiin ballan qaaday rabbukum rabbigiini xaqan dhabnimo ma u hesheen annaga waa haysanaayo nasrigii rabbi iyo guushii waan helnaye idinkana cadaabkii iyo hasiimadii xaqnimo iyo dhabnimo ma u hesheen markuu hadalkaa yidhi ya cumar bn khataab baa nabiga la joogay faqaala lahu cumar cumar baa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah rasuulka allow maa tukallimu min ajsaadin laa arwaaxa lah maa tukallimu yani ayu shayin tukallimu maadatii istifaamiyada ahayd wy oo maxaa ula hadlaysaa min ajsaadin jasad oo jir laa arwaaxa laha wax ruuxa ay leedahay aanan jirin oo baktiyo mayd ah maxaa ula hadlaysaa wy yani ruux waxaana ku jirin oo mayda ah miyaa lala hadli karaa miyuu kuu jawaabi maxaa ula hadlaysaa wey qaala markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam maa antum biasmaca lima aquulu minhum walaakin laa yujiibuun maa antum idinka maahidiin nooloo igarab taagan kuwiinaan idinka cumar iyuu la hadla dadkan la jooga idinkoo noolo igarab taagani maahidiin biasmaca kuwa maqal badan limaa aquulu waxa aan leeyahay minhum ayaga kuwa ka maqal badan maahidiin macnaha saa idinka ii maqlaysaan ayay ayaguna ii maqlayaan walaakiinse laa yujiibuuna iima jawaabayan ma awoodi karaan jawaabe hadalkaa laftiisa oo cadaab ahoo tawbiikh iyo maarata canaan ay ku jirto way maqlayaan buu leeyahay way way maqlayaan marka xadiidkaasi imaamu lbukhaari imaamu muslim ayaa saxiixoonkooda kusoo saaray weyaan markuu xadiid haabida sugan weyaan khabaru lmacrakati fii makkata waalmadiina halkan musanifku wuxuu kaga warrami warkii maadaama goobtan beder meel maka iyo madiine labadaba ka fog ay ahay goobtan dagaalkii ka dhacay in akhbaartii ree madiinena ay gaartay muslimiintii makana inuu khabarkii gaaray oo kufaartii firdadkoodii inay xaggana gaareen muslimiintana ayagana dad bishaareeye loo diro khabarkii uu gaaray ayuu nooga warramaya khabarulmacraka yani dagaalkii warkiisii oo fii makata maka dhexdeeda ahaaday walmadiina ayuu ka warramaya wasala nabahaiimati wasala nabau lhaziimati jabka haziimadan ay gaaladu jabtay warkeedii wuxuu gaaray ilaa makata makuu gaaray muxuuna ku gaaray bifuluuli lmushrikiina mushrikiinta firdadkoodii kuwii maaragtay firdhaday oo cararay oo baxsaday ayuu firdaskoodiibaa ayaa gaarsiiyey oo maka khabarka uu ku gaaray wey maxaa wy marka yacni warka halkaasay ku heleen dadkii baxsaday oo cararay firdaskiibaa maka gaaray markaasi akhbaartii gaarsiiyey fakabatahum allahu allah wuu halaagay wa akhzaahum waana hoojiyey quraysh xataa nahow yani markay quraysh maka iskugu tageen oo jabkii iyo khisigii ay la kulmeen iyo hoogii ayay waxay amar soo bixiyeen odayaashii haray waxay yidhaahdeen maka dhexdeeda yaan laga ooyin dadkii laga dhintay le toddobaatan madaxadaa dhimatay yaan loo ooyin bay amaray soo saareen maka qof u ooyi karo qof dhintay qof u ooyi karaahi ma jiro sababtuna waa maxay oohinteennaas haddii la maqlo muslimiintiibaa farax gelayso oo ku farxayaan marka yaana la ooyin amarkaasay bixiyeen xataa nahow ilaa ay reebeen can iniyaaxati oohintii loo ooyo cala alqatla kuwii la laayey in loo ooyo ayay mamnuuceen ay yidhahdeen yaa la ooyin maxay u reebayaan kay laa yashmata inaynan farax aysan ku farxin almuslimuuna muslimiintii bihim oohintaas loo ooyaayo dadkii la laayey daraaddeed inaysan u farxin yaa loo mamnuuco yidhi cid ooyi kartaahi ma jirto weeyaan wa kaana aswad ibn lmualib nin odayahoo quraysh odayaasheedii ka mida buu ahaa aswad ibn lmualib ninka la yidhaahda qutila lahu waxaa loo waxaa la dilay yani qutila waxaa la dilay alaaatu baniina waxaa la dilay saddex wiil oo lahu asaga u sugnaatay uu dhalay saddex wiilow bader u diray ayaa saddexdii meesha ku dhimatay marka fa kaana ninkaas la yidhaahdo aswad alaswad ibn lmualib yuxibu wuxuu jeclaa an yanuuxa inuu maaragtay ooyo oo u geeri oodi ooyo yani inuu maaragtay geeridooda u ooyo wiilashii buu jeclaa maadaama saddex wiil meeshii looga dilay inuu wiilashiisa u ooyo buu jeclaa samica leyli ila qurayshna way mamnuucdo lama ooyi kara baa layidhi sidii uu joogay oo murugtii u haysay baw fasamica leylan habeen bow wuxuu maqlay sawta naa'ixatin naag ooyeyso ayuu codkeedii maqlay dhawaaqeeda buu maqlay haween oynaysabuu dhawaaqeedii maqlay markaasuu fadanna alidna wuxuu u maleeyey in la fasaxayoo la yidhi hala la ooyey marka qof walbaba ilmihii dadkiisa u ooyey ayuu u maleeyey markaasuu wabacata ghulaamahu addoonkiisiibuu dirayoo wuxuu ku yidhi yacni hal bakat qurayshun calaa qatlaaha bal soo fiiri buu yidhi gabadha oynayso orodoo soo fiiriyo quraysh ma waxay fasaxday in qof walbaba qofkii ka dhintay inuu u ooyay miyaa la fasaxay bal soo fiiri buu yidhi kaasuu diray wy fa jaa'a markaasaa wiilkii uu dirsaday baa usoo noqday markaasuu wa akhbara wuxuu u sheegay odagiibuu u sheegayaa markuu qofkii oynaya soo ogaaday annahaa gabadha oynaysaahi tabkii inay u oynayso calaa baciirin adallathu rati ay dhumisay oo ka dhumay bay u oynaysaahi qof ka dhintay uma ooyeysa buu yidhi markii sidaa u arrintaa maqlay oo hadalkaa ku yidhi gabadhan qof laga dhinta uma ooyeyse rati ka dhumay bay u ooynaysaa falam yatamaalad isma uusan celinin oo naftiisi ma uunan hananin an qaala inuu yidhaahdo gabaygaanu marka tiriye wey atabkii an yadilla lahaa baciirun wayamnacuha min annawmi suhuudu falaa tabkii calaa bakrin walaakin calaa badrin taqaasarat ljuduudu gabaygaasuu tiriye wey atabkii gabadha miyay ooynaysaa an yadila inuu dhumay darteed min an yadilla lahaa ayada uu ka dhumay baciirun rati inuu ka dhumay miyay u oynaysaa wayamnacuhaa wuuna ka reebi miya ratigii dhumay min annawmi hurdadiibaa waxaa ka reebaya ashuhuudu soo jeedkiina hurdada u diiday ratigaa ka dhumay darteed bay la seexan ladahay markaasuu yihi falaa tabkii gabaryahay ha ooyin calaa bakrin qurbac oo adig kaa dhintay ha u ooyin walaakiinse wuxuu leeyahay waxaad u oydaa calaa badrin bader ooy bader yani maarata khaswada u ooy takaasarad ay gaabatay aljuduudu duqoydii iyo awowayaashii odayaashii ay ku baaba'een taa u ooy buu yidhi maxaa yeele odayaashii odayaashii baa meesha ku go-aye ratiha u ooyin odayaashii u ooy buu ku yidhi maarata wadalika hadalkaasna markuu leeyahay fii abyaatin gabayo badan bay ahayd oo nadaba fiiha ou ugu yeerayay yani gabayadaasi abnaahu wiilashiisa ugu yeerayay gabayga waa dheeraa laakiin intaanu sheikhu ka soo qaada wey ama ahlu lmadiinati ree madiina faqad arsala ilayhim wuxuu u diray rasuulu llahi sala allau alayh wasalam rasuulka allah wuxuu u diray bashiirayni laba nin oo bishaarayso labadaa nin waa kuwe cabdllahi bni rawaxa cabdullaahi bni rawaaxa cabdullaahi bni rawaaxa ayuu diray midkooda koobaad wey ila alcaaliya madiine meesheeda sarraysa buu u diray wa zayd bni xaarita zayd ibni xaarisana wuu diray ila saafila madiine meesheedii hoosaysay inuu labada tarafba ay kala gaarsiiyaan warka ayaa loo soo sheegay in muslimiintii ay maaragtay guushii ilaahay uu siiyey wa kaana alyahuudu yahuudii reer madiine ahaa intay muslimiintu dagaalka ku maqnaayeen waxay ahaayeen qad arjafuu fi lmadiinati madiine kuwa gilgilay ku gilgilay bidicaayaatin kaadiba dicaayaat been ah hadal been ahoo la faafiyey muslimiintii baa la laayay waa laga adkaaday oo waxaasay yuhuuddu faafin jireen intayna bishaaradan soo gaarin falamaa wasala markii uu soo gaaray reer madiina nabau lfatxi yacni guushii iyo furashadii warkeedii markuu soo gaaray cammat ilfarxatu faraxii baa camimay oo wada gaaray madiine dhammaanteed iyo wasuruuru faraxii ayaa camimay oo madiina oo dhan wada gaaray wey wahtazat ilmadiina magaaladii madiinatu rasuuli illaahi way gilgilatay tahliilan laa ilaaha ila allah ayagoo odhanaya wa takbiiran allahu akbar ayagoo odhanaya ayay tahliil iyo takbiir bay la gilgilatay sawdkeedii ayaa meel walba laga maqlay weeyaan wa takadama ru'uusu lmuslimiina muslimiinta madaxdoodii ayaa ayaguna madiine ka baxay oo hormar oo aaday ilaa ariiqi badrin bader bay xaggeedii aaday markay guushii maqleen yuhani'uuna rasuula allahi sal alla alay wasalam ayagoo u tahniyadaynayo oo bogaadinayo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayay guusha ayagoo ku bogaadinayo oo ugu tahniyadeynaya bay madiine ka soo baxeen oo dhanka inay nabiga jidka uga hortagaan ay doonayaan xagga bader ayay aadeen weeyaan hada wabilahi tawfiiq sala allah wasalam ala nabi